fadli badan oo la caddeeyo labada masalo wuxuu sheekhu tilmaamayaa oo baabkan ku tilmaamaya saddexda nooc ee loo xajiyo iyo say u kala fadli badan yihiin buu rabaa inuu meeshan axaadiistii ku timid ama ku soo aroortay keeno nooca koowaad waa nooca tamatuca loo yaqaano tamatucana waxaa la yidhaahdaa alictimaar fi ashhuri اlxaj inuu ruuxu cumraysto bilaha xajka kadibna uu cumradii ka xalaaloobo cumradiisii intuu dhammaysto ka xalaaloobo kadibna xajkii uu haddana xidho isla sanadkaas isla safarka iyo sanadka haddana xajkii inuu ka dambaysay taasaa waxaa la yidhaahdaa tamatuc bimacnaa hal safaroo tagtay ayaad cumro xidhanaysaa waa bilihii xajka waa shawaal ama dilqacda ama dilxija qaybteedii hore cumradii markaad dhammaysato acmaasheedii oo maalinka kastiidaad la gaadho ayaad haddana xajkii gudanaysa marka waa cumro madax bannaan iyo xaj madax bannaan oo hal safar iyo hal sannad wada dhacaya saasuu macnaha hal safar iyo hal sano bilaha xajka ah bay isugu imaanayaan cumradaana horraysa xajkuna waa dambeeyaan taasaa tamatuca la yidhahda ifraadkana waxaa la yidhaahdaa inuu ruuxu xaj keliyata xidho safartiisu wax cumra a kuma saabsanaa markuu sii baxayana xaj buu ku tala gashan yahay keliya markuu miiqaadka marayana xaj kaluu keliyuu xidhanayaa oo wuxuu leeyahay labayka xajan ayuu leeyahay markuu tago xaramkana acmaashii xajka basuu gudanaya awaafuulquduum buu samayn markuu tago tawaafkaa markuu sameeyana wuu iska sugaya ilaa maalinka sideedaad xajkiisii waa u xidhan yahay acmaashii xajka unbuu gudagalaya kaana waxaa la yidhahdaa ifraad baa la yidhahda qiraanka waxaa la yidhaahdaa xaj iyo cumro isku lamaansanoo isku dhex jira waxaana weeyaan inaad hal mar isla xidhato cumradii iyo xajkii socodkaad socotayba miiqaadkii markaad maraysay labadoodii baad hal mar isla xidhatay waxaad tidhi labayka xajan wa cumra tamatucii u horreeyey waxaan nidhi cumro aad xidhani marka hore oo markaad miiqaadka marayso labayka cumra baad leedahay markaad beytka tagto dawaafkii iyo sacyigii iyo xiirashadii waad xalaaloobi waad iska joogi adoo xalaal ah maalinka sideedaad marka la gaadhaad haddana xajkii ku darsanoo xajkii aad bilaabayso xaj baad markaa xarmaran oo labayka xajan ah marka cumro madax bannaan iyo xajkii oo maalinka oo isagana ka madax bannaan taa waa tamatucii marka la xidhanayana dee xidhashadoodu way kala madax bannaanta miiqaadka cumraad ka sii xidhan keligeed xajkana maalinka sideedaad baad keligii xidhani ifraadkana waxaanu nidhi miiqaadka markaad tagto meesha laga xidhanayo xaj keliyaad xidhani isagaa unbaa kuu xidhnaanaya ilaa maalinka sideedaad laga gaadho waxaan dhi ilaa maalinka tobnaad laga gaadho ood xalaaloobi doonto ama xalaaloobid e, yacni e, aan dhammaystirnayn ama midda dhammaystiran qiraankaa kuu yimid qiraanku waxa weeyaan miiqaadka markaad tagto aad labadoodiiba isku daraysa waxaad leedahay labayka xajan wa cumra xaj iyo cumraad isla xidhan labadooda markaad isla xidhato sidii ifraadkoo kale ma xalaaloobaysid ilaa maalinka tobnaad la gaadho markaad beytka tagto dawaaf baad samayn waa dawaafuulquduum kacbadaa dawaafi bes waad iska jooga waxaad iska joogaysaa adoo xarman ma xalaaloobaysid xajka marka la gaadho maalinkiisa sideedaad ma xidhanaysid maxaa waaba kuusii xidhnaaba waad tegaysaa acmaashii baad gudanaysaa acmaasha qiraanka iyo ifraadku xidhashada iyo xarmashada marka laga reebaayay waa isku mid laakiin keliya waxay ku kala gedisan yihiin kan qiraanka ah dawaafkiisa iyo sacyigiisa baa cumradiisii iyo xajkiisii wada noqonaya kan ifraadka ana xajkiisii batay basay matalaya waxaa kale ku kala gedisnaan doonaan qiraanka ninka uu u xidhan yahay neef baa laga rabi doonaa hadiyi inuu qalaa laga rabaa laakiin ifraadka lagama rabi doono laakiin labadooduba ma xalaaloobayaan ilaa maalinka tobnaad la gaadho kanna cumradiiyo xajkii baa isugu dhex jira oo maalan markuu dawaafo dawaafkaasi cumradiina waa u matalayaa xajkiina waa u matalayaa sacyigiisu xajkiina waa u matalayaa cumradiina waa u matalaya saas marka marka cumradii iyo xajkiisii baa isdhexgelaya macnaha kaa waxaa la yidhahdaa qiraanka way wa bayaanu afdalihimaa say u kala fadli badan yihiinna khilaaf badan baa ka jira oon u tegi doonno midka u horeeya tamatuca ee muxuu ahaayey iyo ifraadka iyo qiraanka fuqahadu qolaba mid bay rajaxaysa mid baa fadli badan bay leeyihi xaadiistaan ka arkayna kusoo noqon doona insha alla can caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli lahi sal lla alay slam rasuulka la jirankiisa faqaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal ly waslam man araada ruuxii doona oo minkum idinka idinka mid a ah, ruuxii doonaya oo raba an yuhilla inuu xarmado bixajin wa cumratin xaj iyo cumro wada socda ruuxii raba inuu xarmado oo markaa qiraan awah falyafcal ha sameeyo waman araada ruuxii doona an yuhilla inuu xarmado bixajin xaj keligiina falyuhilla ha xarmado oo marka waa waay waman araada ruuxii doona an yuhilla inuu xarmado bicumratin cumrana falyuhilla ha xarmado oo marka waa waa tamatucii leanna cumra markuu xarmado hadhow uu cumradasa kudaso xajka uga dambayn maayo marka cumro xarmado waa cumradii baa horaysa xajkuna waa ka dambayn doonaa marka waa tamatucii waa ayb qaalad waxay tidhi waahalla wuu xarmaday rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu xarmaday oo ku sawdeeyey bilxaji xaj buu isagu xidhay wa ahalla waxaa xidhay bihi e, yani xajkii naasun dad macahu nebiga la jirankiisa dadkii la socday qaar ka mida sidaa nebigu xaj u xarmadayoo ugu sawdeeyey iyaguna xaj u xarmadeen wa ahalla waxaa xarmaday macahu nebiga la jirankiisa xaal ay yihiin naasun dad ayaa bilcumrati waalxaji xarmaday oo qiraan sameeyey xajkiiyo cumradiina qaar baa isku daray wa ahalla waxay xarmadeen naasun dadna bicumratin bay xarmadeen oo tamatuc markaa ah wa kuntu waxaan ahaabay tidhi caaisha fii man dad dhexdood ahal la xarmaday bilcumratin cumro xarmaday dadkii umrada ku sawdeeyey ku dhawaaqay baan ka mid ahaabay tii oo markaa tamatuc bay markaa tilmaamaysaa sooma saas weeyaan muttafaqun calayh sidaa ay caaisha u sheegtay radia allahu tacaala canha saddexda qayboodba way jireen doodu waxay ka taagan tahay nebigu sal alla alay asagu saddexda kee buu ahaa ma mutamatic buu ahaa ma qaarin buu ahaa ma mufrid buu ahaa khilaaf adag baa fuqaada dhexdooda ka jira axaadiistana daahirkeedu sidaa isu khilaafsan marka waa tagi tegi doonnaa qaarkood siday isu waafajiyeen laakiin saddexdaba inay saxaabada ka mid ahaayeen oo qaarna ay mutamaticiin ahaayeen qaarna ay qaariniin ahaayeen qaarna mufridiin ahaayeen taasi wax jira waa waana bilowgii hore gadaal dambe arrintu dhinacay u badan doontaa caaisha xadiidkeedan waxay leedahay marka nebigu wuxuu waxay tidhi wa ahalla rasuululahi sal aley wasalam bilxaj halkaa waxaa deliishaday culimmada qabta nebi maxamed sal aley wasalam xajkiisii mufrid buu ahaa oo xaj keliyutu isagu xidhay xadiiska caaisha deliishanaya ayib waxayna ka tahay caaisha ibni cumar ibni cabbaas iyo jaabir saxaaba ay ka mid yihiin baa nebiga ka wariyey inuu xajkiisu ifraad ahaa warkaase waa laga daba imaan doonaayo saxaabo kalea ka warin doono inuu xajkiisu qiraan ah oo qaar waxay ka warinayaan xajkiisu inuu tamatuc ah bay warinayaan ayb caaisho hadalkeedaasi culimmada qaarkood waxay ku xambaarayaan ilaan iyada lafteeda tamatuc inuu ahaana way ka sugantah xajka nebiga inuu tamatucaana way warisay marka qaarkood waxay ku xambaarayaan waxaa lagu xambaarayaa nebigu bilowgiisii hore markuu xajka bilaabayey xidhashadii u horraysay xaj keliyuu xidhay laakiin gadaal dambe cumradu haddana ka dabageeyey saas daraaddeed caaisha waxay tilmaamaysaa marxaladii u horraysay gadaal dambe laakiin cumraduu ka dabageeyo xajkii nebigu qiraan buu ahaa oo xajkii cumradu dhex geliyey gadaal buu ka geliyey wuu ka daba keenay xaj iyo cumro wada socotuu nabiga u xidhnaa sal alay wasalam sidaasaana raajixa saxaabada badankoodna ay warinayaan inuu xajka nebigu sal lay waslam uu ahaa qiraan inuu ahaa ayb haddii sidaa la yidhaahdo hadalkan caaisha marka waxaa lagaga jawaabayaa wa ahalla bilxaji waxaa la leeyahay waa markii u horraysay marxaladii hore weeye gadaalse wuu bedelay wacan cimraan ibni xusaynin qaala wuxuu uhi nazlad waxaa soo aayadda tilmaamaysa mutcada ayaa soo degtay fi kitaab illahi kitaabka ku soo degtay aayatulmutca waa mutcat lxaj laba mutca kale jiro mutcatu nikaax iyo mutcatu lxaj baa kale jira mutcatu nikaax waa midan hadda shiicadu samayso oo mxuu ahaay e, sadrulislaamna bannaanaan jiray laakiin la nasakhay waa u tegi doona kitaabu nikaax laakiin mutcatulxaj baa hadda laga wadaayo xajkii iyo cumradii in laisdhex geliyo iyo cumradii oo horaysa xajkiina ka dambeeyo tamatuca iyo qiraanka labadaba mutca laysku yidhahda cinda salafna qiraanka waxay u yaqaaneen tamatuc bay u yaqaaneen oo saa way jireen saas daraaddeed aayatulmutca wuxuu ka wadaa aayadda fii suurati baqara ku timid faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi aayaddaasi xajkii cumradii in laysku dari kara sheegaysa middaasaa soo degtay buu nasalad waxaa soo degtay aayatulmutcati fii kitaab illahi bay ku soo degtay fa facalnaaha waanu samaynay mutcadii maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisa annagoo rasuulka la soconnaan samaynayo cumradii intaan hormarinaa xajkii ka dambayseen walam man yanzil ma soo degin buu ihi qur'aanun qur'aan oo yuxarimuhu xarimaya mutcada xarimaya xataa maata ilaa nebigu dhintay sal lay slm walam yanha ma reebin nebiguna canhaa mutcada ma reebin muttafaqun calayh cimraan ibnu xusein dawdaasi wuxuu dhiibayaa oo sababta keenaysa ay tahay saxaabada qaarkood baa waxay diidi jireen mutcada ama tamatuc ay diidi jireen oo waxay dhihi jireen waxaad samaysaa muxuu ahaayey ifraadka ifraadka saan u tegi doonno cumaan iyo rag leh baa diidi jiray tamatuca marka rag saxaabada ka mid ah warkaasi gaashaanka ku dhuftay oo cali ka mid yahi cimraan ka mid yahay oo wuxuu leeyahay aayadda mutcada tamatuca ka sheekaynaysa kitaabka qur-aankay ku taallaa waanaan fulinay oo nebigaan la samaynay oo annagoo la soconnaan tamatucnay nebiguna sidaasuu kaga dhintoo qur-aan ka dambeeyooo nasakoo bedelay ma jirin nebiguna intuu noolaa ma reebinoo xadiis kuma reebinoo kuma bedelin eh, maxaan uga tegaynaa way marka ma nin warkii baan qaadanaynaa saasuu le marka yaani waa xugum weli baaqi ah oo muxkam ah oo lagu camalfali wey tamatuc weli axmeda waxaa u sugnaaday muslim nazlad waxaa soo degtay aayat lmutca fii kitaab illahi ilahay kitaabkiisa kusoo degtay yacni wuxuu ka wadaa mutcat alxaj ah, muxuu saarayaa marka mutcat nikaax wa amaranaa waana amray bihaa iyada waa mutcade rasuululahi baana amray sal lay wasalam uma markaa kadibna lam tanzil mayna soo degin aayatun aayad aayaddaasoo tansakhu bedelaysa aayata mutcati alxaj aayadda xajka mutcadiisa ku saabsan aayad bedelaysa oo nasakhaysa ma soo degin buuri walam yanha mana reebin canha mutcada rasuulku ma reebin xataa maata ilaa uu dhinto sal lay slam yacni axaadiistana kuma sugna wax reebaya qur'aankiina aayadda ku soo degtay wax bedelaya ma jiro saasay baaqi ku tahay wey waan cabdillahi bni shaqiiq ana caliyan radi allahu tacala canhu kaana wuxuu a ya'muru mid amra bilmutcati tamatuca ayuu amri jiray tamatuca marka fahma oo fii luqati salaf mutca iyo luqat lqur'aan labadaba mutcada waxaa soo gelaya tamatuca oo cumrada in la hormariyo xajkana laga dambaysiiya iyo qiraanka oo xajkii iyo cumradii in laysdhexgeliya har marna laysla xidho labadu waa soo gelayaan saas way maana waxaan ifraad ahaynba mutcaduu soo gelaya saa marka ayb ana caliya radi allahu canhu kaana wuxuu aha ya'muru mid amra bilmutcatu amri jir wa cumaanu cumaana radi allahu canhu yanha mid reeba faqaala cumaanu cumaan markaasaa wuxuu yidhi kelimatan kelimuu yidhi weer buu cumaan ku hadlay faqaala caliyun cali wuxuu yidhi laqad calimta waxaad ogaatay cumaanow annaa annagu tamatacnaa inaannu mutacaysannay maca rasuulilahi sal lay slm rasuulka la jirankiisa inaannu tamatuc samaynay nebiga annagoo la soconno waad ogtahay faqaala cumaanu cumaan wuxuu yidhi ajal haahu buu yidhi nacam walaakinaa kunnaa waxaanse ahayn buu yidhi khaa'ifiina kuwa baqaya cilad baa jirtay buu yidhi aan mutcada u samayno khawf baa jiray buuhi khawfkiina meesha waa ka baxay saas daraaddeed mutcadii meesha waa ka baxday waay cumaan marka saasuu reebaya raw axmed wa muslim raggu cumaan ka mid yahay baa mutamatuca reebi jirayo ciladaa uu ku cileeyeyna qaar baa ku cilayn jireen qaarna waxay ku cilayn jireen xaqiiqadooda tamatucu waa xaaraan ma ay laha laakiin waxay leeyihiin tamatuca oo bilaha xajka uun in la cumraysto xajkana laga dambaysiiyo waxay meesha ka saaraysaa cumradii la badsan lahaa bilaha kale marka waxay rabaan inuu ruuxu xajkana safar madax bannaan u soo aado cumradana safar madax bannaan loo soo aado beydkii alla uusan marnaba faaruqino dad cumraysanaya iyo dad xajinaya uun ay ahaadaan xikmaddaasay marka u leeyihiin tamatuca ifraad ha laga dhigo saasay macnaha qaarkoodna u dhihi jireen khulafaau raashidiinka wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ahalla wuu xarmaday annabiyu nebigu sal lay slam bicumratin cumro ayuu xarmaday wa ahalla way xarmadeen asxaabuhu saxaabadiisuna bilxaji xaj bay xidheen falam yuxilla muusan xalaaloobin annabiyu nebigu sal lay wasalam walaa man cidina maynan xalaaloobin saaqa kaxeeyey alhadya hadiga waday oo min asxaabii saxaabadiisa ka mid midina ma xalaaloobin nebiguna ma xalaaloobin cid hadyi wado saxaabadiisa ka midana ma xalaaloobin waxalla way xalaaloobeen baqiyatuhum intoodii kale muxuu ka wadaa xadiiskan ibnu cabbaas wuxuu ka mid yahay axaadiista eh, ay deliishanayaan qolyaha qaba nebigu xajkiisii tamatuc buu ahaa oo maxaa kee laga qaadanaya ya ahalla annabiyu bicumratin cumruuba xidhayba sidiisa cumruu xidhay maxaa laga wadaa ma cumro keliyahay ha xajkana dib buu ka xidhan doonaa way maalinka saddeaad buu xajkiina xidhay laakiin markan hore dalxulayfa uu joogo cumruu markaa xidha waa waa tamatuc marka qolyaha dhahaya nebiga xajkiisii tamatuc buu ahaabaa xadiiska ibnu cabaas laakiin waxaa diidan oo ka hor imaanaya hadalka qaybtiisa dambe oo muxuu yidhi nebigu ma xalaaloobin falam yaxilla ma xalaaloobin asaga iyo intii xoolaha wadee hadyiga barnaanka ka keentay midina ma xalaaloobin oo saxaabadiisa ka mid ah laakiin saxaabada intoodii kale way xalaaloobeen hadduu marka tamatuc ahaan lahaa wuu xalaaloobi lahaa soo ma ma xalaaloobin muxuu ka wadaa bimacnaa waxaa laga wadaa ruuxa qiraanka u xidhan yahay iyo ruuxa ifraadka u xidhan yahayba labadooduba xalaaloobi maayaan markay beydka tagaan dawaafu wax la yidhahdo quduum bay kacbada dawaafayaan kadibna labadoodii go' bay ku taagnaanayaanoo way xarmanaanayaan maalinka sideedaad bay xajka aadayaan iyagoo sidii u xarman maalinka sagaalaad bay carafo tegayaan way soo noqonayaan maalinka tobnaad markay jamrada tuurtaan ama calaa ra'yin ay ku daraan xiirasho ama xoolo qalidii mid ay ku daraan ayay markaa xalaaloobayaan oo xalaaloobidda hore ah wixii aan dumar ahayn baa u xalaaloobaya dumarkuna waxay xalaaloobayaan markay la yimaadaan dawaafka la yidhaahdo dawaafu ziyaara ama dawaafulxaj ha dawaafu sadri la yidhahdo marka xalaaloobi maayaan ilaa maalinka tobnaad laga gaadho yaa iskale marka yaani waxa weyaan xukumkaas waxaa iskale yani qiraanka yani e, qaarinka iyo waxaa iska leh mufridka iskaleh hadalka qaybtiisa hore marka ibnu cabbaas wuxuu yidhi nebigu cumruu xidhnaa gadaal dambena wuxuu yidhi muusan xalaaloobin say isu waafaqaysaa waa qasa marka waxay noqonaysaa cumradiisa xaj baa ugu jirtay marka qaarin buu ahaa saas daraaddeed buu u xalaaloobi waaya saxaabadii kale hadyiga waday xoolaha waday iyaguna nebigay la mid ahayn sal ly wasalam oo qiraan buu xajkoodu ahaa maynan xalaaloobin ilaa maalinkii tobnaad laga gaadhay laakiin dadkii cumro keliya u xidhnayd ee mutamaticiinta ahaa ayagoo cumrada acmaasheediibay guteen kadibna way xalaaloobeen maalinkii sideedaad marka la gaadhay yowma tarwiyana xaj bay xidheen intii udhaxaysana xalaal bay ahayn way iska joogeenoo iyagoo maryahoodii waxooda qabay magaalada joogeen wa fii riwaayati waxaa ku sugan qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas tamataca wuu tamatucay rasuululahi sal lay waslam wa abu bakrin wa cumar wa cumaan kadalika sidoo kale wa awalu man naha ciddii ugu horraysee reebtay canhaa xaggeeda tamatuca reebtay weeye mucaawiyatu waay rawahu axmed watirmidiy wabn abi shayba kadalika taxaawi iyo tabraani baa soo saaray sanadkiisu waa aciif sanadkiisu waa daciif oo ma sugna ley ibn abi sulaym nin la yidhahdaa ku jira marka waa daciif oo sugna lafdiga horaa sax oo axmed iyo muslim ay wariyeen riwaayada hore wacan xafsata ummi lmu'miniina radia allahu tacaala anhuma qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi lilnabiy nebiga waxaan ku idhi sala allahu alayh waali wasalam maa sha'nu nnaasi dadka xaalkoodu muxuu yahay xalluu xaal ay xalaaloobeen walam taxilla adiguna aadan xalaaloobin min cumratika cumradaadii aadan ka xalaaloobin dadkii markay yimaadeen magaalada cumray guteen waana xalaaloobeen wixii xaaraanka ah oo dhan baa u adigana weli maadan xalaaloobin oo bimacnaa waxa weeye labadii goob aad weli ku taagan tahay oo wixii kaa xaaraamay xalaal weli kuuma noqon see wax jiraan qaala nebigu wuxu uhi sal lla alay slam innii anugu qalladtu waan u qoor ama waan u qoorgeliyey hadyii hadyigaygii xoolihii aan waday baan qoorta u geliyey wixii loo gelin jiray taqliidka waxaa la yidhaahdaa calaamad ay lahaan jireen hadyiga xoolaha loo wado xaramka ayaa hadyiga la yidhahda ee halkaa lagu qalin rabo marka calaamad bay lahaan jireenoo calaamadooda waxaa kamida ah sida koortoo kale abaa luqunta waxaa looga laalaadin jiray kab iyo wix la mid a ah luqunta looga laalaadin jiray si markay jidka marayaan iyo hadday lumaan iyo loo garto xoolahani inay hadyigii xaramka yihiin waxaa kaloo lagu samayn jiray kuruska ayaa inta la jeexo oo la dilaaciyo ayaa laga dhiijin jiray dhiiggaa marka kuruska dhinacyihiisa ayuu ka muuqan jiray taana calaamad kale ah carabtu marka sida soomaalida reebaadiyeedu samayn jiray ahaan jireen xoolaha way dhici jireen way isdhici jireen xoolahan marka haddii calaamadaa lagu arko waa xoolihii xaramka waa hadyi oo waa la nabadgelin la taaban maayo marka qalladtuda wuxuu ka wadaa wixii qoorta loo gelin jiray calaamada ahaa baan qoorta u geliyo hadyi baan wadaa anugu waay o walabatu waan xaraareeyey ama waan dhajiyey ra'sii madaxayga labatuda waxaa la yidhahdaa in eh, muxuu ahaayey timaha la nabo oo la dhajiyo oo la mariyo eh, wax dhegaya wax dhegaya hadhowna laga dhaqayo xaraartay soomaalidu marsan jireen soo maaha la marsan jiray laakiin ayagu xabag aan wax saasoo kaleeto dhegaya ayaa timaha la marinaya markaasay jidhka waxay ku dhegayaan haragay ku dhegayaan marka way ku dheganaanaysaa timaha waxaa lagaga ilaalinayaa wixii wasakh ah ama injir ah ama wixii geli lahaabaa lagaga ilaalinaya saasay u dheganaanayaan markuu ruuxu camaashii soo guto wiig laba wiig buu maqnaanayaa labadaa wiig waxa laga yaabaa inuusan biyo helin inuusan qabaysanin saas daraaddeed timihii u baahan maayaan in la dhaqo u baahan maayaan cayayaan iyo injirna geli mayso nadaafadna u baahan maayaan way ilaah shanaanayaan saasuu ka wadaa marka labadtu ra'sihi ah, oo wuxuu leeyahay ibnu aiir fi nihaaya talbiidu shacri waxaa la yidhahdaa an yujcala fiihi min simqin cinda alixraam ah. in la yeelo xabag iyo wax la mida la yeelo marka la xarmanayo lianlaa yashcas ah. wayaqmal si ayna timuhu u basaasin oyna injiri u gelin ibqaa'an cala shacri buu timaha ayaa la ilaalinaya timahaasaa lagu ilaalinaya marka nebigu wuxuu uhi innamaa qalladtu hadyi walabbadtu waxaan dhajiyey oo nabay rasi madaxayga yacani shacra ra'si buu ka wada falaa uxilu ma xalaaloobayo xataa axilla ilaa aan xalaaloobo min alxaji xajka aan ka xalaaloobo anugu xoolana waan keenay timahaygana waan dhajiyey maadaama aan xaj iyo cumra ii xidhan tahayna xajka markaan ka xalaaloobo unbaan xalaaloobay oo ah maalinka tobnaad inta ka horaysa waxaa xalaaloobay uun dadkii cumradu u xidhnay meesha waxay muujinaysaa marka nebigu sal alay wasalam xajkiisu inuusan tamatuc ahayn inuusan hee tamatuc ahayn laba mid ama waa inuu ifraad ahaa oo mufrid ahaa ama waa inuu qiraan ahaa labadoodaa mid hadduu yahay unba maalinka tobnaad xalaaloobaya hadduu ahaan lahaa muxuu ahaayey hadduu tamatuc ahaan lahaa markuu cumraystaba wuu xalaaloobi lahaa ma xalaaloobin marka taa laysla ogolay inuusan nabigu xalaaloobin sal lay waslam saas daraaddeed ama ifraad baa la dhihi ama qiraan baa la dhihi labadaasaa doodi laakiin tamatuc isagu meesha kuma majiraba alfaadda ka soo arortay saxaabada qaarkoodoo tamatuca dhahaysana waa la awili maxaa yeele ficilkii wixii nebigu sameeyey bay ka hor imaanaysaa ficlan marka waxaa laga wadaa tamatuca ama qiraan bay ka wadaan ama macno kalaa lagu fasiraya laakiin waxa dooda dhexgeli wax weeyaan si adag muxuu ahaay isu garab imaanaya xajkiisu maqiraan buu ahaa mise ifraad buu ahaa oo labadoodaba maalinka tobnaad unbaa laga xalaaloobi saas way manaa ayib rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye wa can qunayb ibni qaysin ilmaazini qaala wuxuu ihi sa'altu waxaan weydiiyey ibn abi waqaasin can ilmutcati tamatuci baan weydiiyey fi lxaji xajka dhexdiisa fa qaala markaasaa wuxuu yidhi facalnaaha waan samaynay tamatuca facalnaaha tamatuca waan samaynay mutcada waan samaynay walxaal haadaakani yowmaidin maalinkaa kaafirun uu gaal yahay bilcuruushi guryaha maka dhexdooda yacnii wuxuu ka wadaa buyuuta makata yacnii wuxuu ka wadaa ninkuu farta ku fiiqayana mucaawiyatuu ka wadaa rawahu muslim rawahu axmed wa muslim ayaa wuxuu ka mid ahaa raggii reedi jiray tamatuca oo diidi jiray sacad ibn abi waqaas baa marka wuxuu leeyahay kan xaj tamatuca dadka u diidan wuxuu ka wadaa mucaawiye asagoo gaal ah oo guryaha maka dhex jooga ayaanu tamatuca samayn jirnay buu leeyahy marka muxuu sheegi bimacnaa waxa weeyaan raggii uga horreeyey islaamnimada uga horreeyey oo uga aqoon badnaa ayaa samayn jiray ee isagoo mxuu ahaay islaamnimadiisuba ayna fogeyn muxuu sheegi waayay lan mucaawiya islaamnimadiisu dib bay ahayd sooma raggii hore ma aha sacd abi waqaasna waa raggii hore waay saxaabadii hore saabiqiintii way macnaa wuxuu leeyay marka facalnaaha tamatuca waan samaynay walxaal haadaakan yowmaidin maalinkaa kaafirun uu gaali ah bilcuruushi guryaha maka dhexdooda yacnii buyuuta maka yacnii wuxuuna ka wadaa ninkaasi mucaawiyatu ka wada rawaax axmed oo muslim lianna marba haddii islaamka lagaaga soo horreeyey ood gadaal ka timid sax muslim baa tahay laakiin raggii kaaga soo horreeyey ma gaari karta sida haalibkaa waana kaa aqoon badan yihiin waana kaaga waaya aragsan yihin marka ruwaydaka waa ruwaydaka saasuu tilmaamaya macnaha wacan izuhriyi can saalimin can abiihi qaala wuxuu idhi tamataca waxaa mutacaystay laakiin haddii mucaawiya laftiisa waa looga horeeyo waa kaan cumaan soo marnay soo ma baa loogu horeeyo rag baa ugu horeeyo saxaabadii waaweynayd ka mid ayb wa can izuhriyi can saalimin can abiihi ibni cumar weye qaale wuxuu idhi tamataca wuu mutacaystay rasuululahi sal lay waslam fii xajati lwadaac bilcumrati ayuu mutacaystay ilalxaji buu ugu mutacaystay yani waxaa laga wadaa tamatuca asalkiisa raaxaysi baa la dhahaa waxaana laga wadaa macnuhu ku imaanaya ruuxu markuu inta cumro guto uu ka xalaaloobo soo iska nasan maayo wuu iska nasanoo wuu iska raaxaysanoo dharkiisibuu xidhanoo labadii go'buu iska xidhiyoo xaaskiisa waa u bannaan tahayoo muxuu ahay wahaakada wixii udgoonaa baa u bannaan oo yatamatac waa iska raaxaysanayaa inta laga gaadhayo xajka laga gaadhayo maalinka yani sideedaad la gaadhayo yowmu inta laga gaadhayo waa iska raaxaysanaya marka xajkiina waa gutay waana raaxaystay halkaasuu tamatuc ka imaanaya marka marka tamataca waa raaxaystay fii xajati lwadaac bilcumrati ila alxaji cumro iyo xaj buu nabigu sal lay slam wada gutay buu ka wada waahdaa nebigu hadyina waa kaxeeyey waahdaa hadyina waa keenay oo xooluu bannaanka ka keeno soo kaxeeyey fa saaqa waxaa kaxeeyey macahu nabiga la jirankiisa alhadya min dilxulay fa saaqa waa kaxeeyey macahu laba jirankiisa ayuu kaxeeyey nebigu alhadya hadyigii wabada'a wuu bilaabay rasuululahi sal ly waslam rasuulku waa bilaabay fa ahalla wuxuu xarmaday bilcumrati cumro ayuu xarmaday uma kadibna ahalla wuxuu haddana xarmaday bilxaji xaj buu xarmaday meeshaa u fiirsada marka cumruu markii hore xidhay kadibna muxuu ka dabageeyey xaj buu ka dabageeyey taa maxaa la yidhahdaa marka xaj iyo cumro laysku dhex daray soo qiraan maaha saas weeyaan muxuuna ka cabiray tamatucna wuu ka cabiray waataan leenahay isticmaalkii salafka bal isticmaalka qur'aanka kariimka ah qiraanka tamatuc baa la yidhahdaa qiraanka waxay dhahaan tamatucna way u yaqaanaan ayb faahalla bilcumrati ayuu xarmaday uma kadibna ahalla wuxuu xarmaday bilxaji watamataca annaasu dadkiina waa mutacaysteen maca rasulilahi sal ly slm bilcumrati ayay ku mutacaysteen ila lxaji mxuu ahay xajkay ugu mutacaysteen yani wax way xaj iyo cumro ayay isku darsadeen wey fa kaana waxaa ahaa min annaasi dadka waxaa ka mid ahaa man ahda cid xoolo iyo hadyi keenay oo fasaaqa soo kaxeeyey hadiyad bixiyey oo fasaaqa soo kaxeeyey alhadya hadyiga soo kaxeeyey wa minhum waxaa ka mid ahaa man lam yuhdi cid aan hadyi bixinninna ka mid buu ahaa oon xoolo keenin falamaa qadima markuu soo galay rasulullahi sal ly slam makata maka markuu soo garay qaala linnaasi dadka wuxuu ku yidhi man kaana ciddii ahaaday oo minkum idinka idinka mida ahdaa mid hadiyad keenay mid xoolo waday ruuxii ah oo idinka idinka mid ahee fa innahu laa yaxillu ma xalaaloobayo min shayin shay xaggii kama xalaaloobayo shawgaas shaygaasoo xaruma ka xaarum noqday minhu xaggiisa xataa yaqdiya ilaa uu guto xajahu xajkiisa uu guto ruuxii xoolo waday oo dibadda xoolo ka soo kaxeeyo sidaa xaramka ku keenay xalaaloobid uma taallo cumraan ku xalaaloobayaa uma taallee xajkiisa iyo cumradiisa wuxuu un ka xalaaloobi markuu xajka ka xalaaloobo oo goorma oo maalinka tobnaad ah muxuu tilmaamayaa marka xajkiisu waa qiraan ciddii hadyii waday ee xoolo keentay xajkiisu waa qiraan saasuu nebigu amray sal lay slam shay ka xalaaloobay uma xaaraamoobaya maxaa xalaamoobay leanna marka ruuxu uu xajka xidho ama cumrada xidho markaaba waxyaala fara badan oo xalaal u ahaan jirayba xaaraam ka noqonayo oo ay ka mid yihiin is-udgintu ka mid tahay oo ay ka mid tahay ugaarsigu ka mid yahay oo ay ka mid tahay guursiga iyo guurintu ka mid tahay oo ay kamid tahay eh, galmada iyo reerka araggiisu ka mid yahay yacni maxduuraatulixraam baa imaanaysa markaad saa u xidhataba waxyaalo badan baa lagu diidi haddaad marka maqasho waa xalaal wuu xalaaloobay bimacnaa wixii ka xaaraamoobay markaa baa u xalaaloobaoo loo banneeyey ama qaar ka mida loo ogolaaday haddii la yidhaahdo waa xaraam waa xaaraamna ama wuu xarman yahayna wixiibaa ah weli xaaraan ka ah wixiibaa weli xaaraan ka laga wada fainahu laa yaxilu min shayin xaruma minhu xataa yaqdiya xajahu waman lam yakun ruuxii aan ahaanin ahdaa mid hadiyadka hadyi keenay oo hadyi bixiyo xoolo keenay ninkaan ahaynna falyatuf ha dawaafo bilbeyti kacbada ha dawaafo wa bisafa walmarwati labadaa buurood dhexdoodana ha socdo ha dawaafo walyuqasir ha gaabiyo timihiisa walyuxilla hana xalaaloobo intaasi maxaa la yidhahdaa waa cumradii soo maa markii magaalada maka la tegey intii horta lagu sii dhowaa nebigu silca dhowr goorba dadka wuxuu amray ruuxii aan hadyi wadinow xoolo wadinow cumro ka dhigo xajkaaga oo tamatuca macnaha xoogaa marka way iska baa iska watay oo xajkoodii iska watay xaj keliya xoogaana waxay uga yar cagjiideen jaahiliyadoodii islaamka ka hor ayaa waxay soo gaadheen dhaqan ah bilaha saan soo marnay soo sheegnay soo maa bilaha xajka lama umraysto marka bilihii xajka soo lama joogo ma bilihii xajkaan cumraysanaynaa weliba annagoo xaj u soconna weliba iyadoo xajkii maalmo ka laaban tahay miyaanu cumro galaynaa taasay waxoogaa ka yar cagjiideen ilaan dhaqanku waa imtixaan mogta dhaqanku waxaad soo soo taqaanay ood ku soo weynaatayoo waxoogaa arrintaasay qaarkood waxoogaa uga cagjideen marka nebigu sal lay slam waa ku celceliyey ilaa markii dambe markuu maka tagoo amar bixiyey markay qaarkood fulin waayeen xataa uu ku cadhooday nebigu sal lay slam oo ku xanaaqay waan u tegi doonno uu leeyahay muxuu ahay aniga haddaanan hadyiga wadi lahayn cumraan ka dhigan laha qaata cumrada saas maanaa marka wuxuu leeyahay falyatuuf bibeyti kacbada ha dawaafo bisafa walmarwati walyuqasir ha gaabiyo acmaasha cumradu waa intaa cumrada acmaasheedu waa xarmashada soo xidhashada iyo dawaafka kacbada iyo safiya marwa labada burood socodkooda iyo gaabsiga ama xiirashada acmaasha cumradu waa inta labada ragcadood baa dhexda ku jiro waajibmiya mise waa sunna uma kadibna luyuhilla ha xarmado bilxaji xajka ha xarmado goorma yowmu tarwiya maalinka sideedaad marka la gaadho haddana xajkii ha xarmado cumradiisii intaasay ugu dhammaatay walyuhdi hadyi ha bixiyo walyuhdi hadi ha bixiyo maadaama uu tamatucay oo cumro uu gutay xajna uga dambeeyo neef baa laga rabaa hadyi ah oo qur sheegay soo maa faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi wixii fududaada oo hadyiyaa laga rabaa neef baa ugu yar marka saas taase waa walyuhdi ha hadiyeeyo walyuhdi hadyi ha bixiyo oo muxuu ahay neef ha qala waay faman lam yajid ruuxii aan helin hadiyan xooluhuu qali lahaa maba helinba neefkiiba waa seebuu ku waayi karaa ama xaramkiibuuba ka waayay wax xooloo uu qalaba ama ma ahee lacagtii uu ku iibin lahaabuuba waayey muxuu samaynayaa way marka fa siyaamu alaaati ayaamin fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu alaaati ayaamin saddex beri soonkood filxaji xajka dhexdiisa lagu soomo wa sabcatin iyo toddoba soonkood idaa goortii uu soomo rajaca uu noqdo ilaa ehelkiisii iyo meeshuu ka yimid deegaankiisii markuu ku noqdo uu waa sida qur uu sheegay sooma ah. faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaami fi lxaji wa sabcatin ida rajactum tilka casharatun kaamila wa saas wey manaa marka fi lxaji waa xajka intuu joogo wey manaa ayuu soomaya wataafa wuu dawaafay rasuululahi sal lay slam rasuulku waa dawaafay xiina goortii qadiima uu soo galay makata maka markuu yimid fastalama wuxuu masaxay oo uu gacantiisa mariyey alrukna tiirka awala shayin shaygii ugu horreeyey xaal weeye wixii ugu horreeyey uu sameeyey tiirka ayuu gacanta mariyey oo ah macnaha rukniga wuxuu ka wadaa tiirka dhagaxa madow ku jiro rukniga xajarul aswadku ku jiro xajarul aswadkiibuu ka wadaa isagaasuu masaxay oo gacanta mariyey ayb uma kadibna khaba nebigu waa orday ama waa rucleeyey alaaata ashwaatin saddex wareeg oo min asabci toddobadii wareeg ka mid a waa toddobo wareeg soo maha saddex ka mid ah oo saddexdii hore ah buu nabigu waxoogaa yaro rucleeyo orday wa mashaa waa socday arbacata atwaafin afar wareegna si tartiibuu nabigu u socday sal lay waslam toddobada wareeg ee kacbada lagu wareegayo sidaasaa sunno ah oo saddexda horena in la yaro ordo hadaad janis heshood ruclayso afarta dambana inaad tartiib isaga socoto saasuu nebi sal sl lay slm ayib uma kadibna rakaca nebigu waa rukuucay xataa qadaa ilaa uu gutay rakaca waa rukuucay wey bimacnaa labadii ragcadood buu tukaday xataa qadaa ilaa uu gutay dawaafahu dawaafkiisa may xiina dheh xiina markiibuu rukuucay qadaa uu gutay dawaafahu dawaafkiisa bilbeyti kacbada uu dawaafayey cinda almaqaami buu ku rukuucay rakcatayni laba ragcadood ah, maqaamu ibrahim oo kacbada eh, agteeda ahaa halkaasuu laba ragcadood ku tukaday markuu dawaafkiisa dhammaystay uma kadibna sallama waa salaamo naqsaday wansarafa waana gadoomay waa iska noqday dawaafka basuu sameeyey sacyin ma samaynin mana gaabsanin isagu markuu labada ragcadood tukadayna wuu iska tegey dawaafka maxaa la yidhahdaa marka maxaa la dhahaa dawaafulquduum baa la dhahaa dawaafulquduum waxaa iska leh ruuxa qaarinka ee xaj iyo cumro isugu jiraan iyo mufridka xaj keliya wata markay sidaa u tagaan beydka dawaafka ay samaynayaan baa dawaafulquduum la dhahaa ruuxa mutamatici ahee eh xaj iyo cumro aan isugu jirinee cumro watana dawaafka ugu horreeya kacbada markuu uu dawaafayo waa dawaafulcumra lacmaasha cumradu isago ku dhex jiraa soomaa dawaafkiisu waa dawaaf cumro labadan kalena dawaafkoodu waa dawaafu lquduum oo imaanshaha bimunaasabadda ay yimaadeen ayay waxay kacbadiibay salaamayaan dawaafkooda iyaga muhimaddaas waa haddiiba la dawaafana laba ragcadood waa inay ka dambeeyaan ilaa acmaashoodii xajku inteeda badan waa dambaysaa oo maalinka sideedii wixii ka dambeeyay bilaabanaysa dawaafka unbay samaynayaan kadibna iska joogayaan iyagoo xarman sidaas weeyaan ayb uma kadibna rakaca waa rukuxay xiina kahortii qadaa awaafahu dawaafkiisa markuu dhammaystay bilbeyti uu dawaafaya cinda almaqaami ayuu ku rukucay rakcatayni laba ragcadood uma kadibna sallama waa salaamo naqsada wansarafa waana gadoomay faata safa ah. waa gadoomay faataa wuxuu yimid ah, maya waa khaladnay ayb uma sallama waa salaamo naqsado wansarafa salaadii buu ka baxay faata safa safa ayuu yimid fa fataafa wuu dawaafay bisafa waalmarwati sabcata awaafin toddoba wareeg buu wareegay yani toddobar waxaa laga wadaa toddoba socod iyado lafteeda dawaaf baa laga cabiraa toddoba socodoo safo marka laga tago marwo la tago waa hal wareeg markii marwo laga soo noqdo safa la yimaadana waa wareeg labaad saasaa laga wadaa uma kadibna lam yuxlil muusan xalaaloobin lam yataxallal muusan xalaaloobin min shayin shay oo xaruma ka xaaraam noqday minhu xaggiisa u fiirsada meeshaa marka waxoogaa hadalkii hore waxbaan kaga noqonayna nebigu sal lla alay wasalam markuu dawaafka sameeyey labada ragcadoodna tukaday safiya marwo dhexdooduu socday ayib dawaafka garanay waa dawaafu lquduum sacyigani muxuu yahay sacyigani waa sacyigii xajka saas daraaddeed maalinka tobnaad marka la gaadho oo dawaafka uu sameeyo weyn ee xajkii rukniga ah sacyi uga dambayn maayo yacnii ruuxa qaarinka ah iyo ruuxa mufridka ah markay tagaan waxaa u bannaan dawaafka markay sameeyaan sacyigii xajkooda inay soo hormariyaan sacyigii maalinka tobnaad dawaafka ka dambayn lahaa ayaa waxaa u bannaan dawaafulquduumka markay sameeyaanba inay sacyigii ka dambaysiiyaan maalinka tobnaad marka la gaadho dadka intooda kale markay dawaafaan waa inay sacyigii labada buurood ku xijiyaan soo ma iyagu laakiin way hormarsadeen oo uma baahna inay sacyigii la yimaadaan kan hore hadda ay sameeyeen dawaafka ku xiga markay tageen ba ay sameeyeen kaasaa sacyigoodii xajka ah dambe uma laabna marka sidaas wey manaa ayb waana la samayn karaa waa ariiqo sax waxaa kaloo samayn karaan in ay dawaafka basa ku gaabsadaan oo hadayna sacyiga daba dhigin maalinka tobnaad dawaafkiisa waa inuu sacyigu uga dambeeyo markaa sacyiga isaga abaa marka ama soo hormari kara ama ay dib u dhigan karaan waana kaa midkuu soo hormariyay sal lay slam ayb uma lam yataxallal kama xalaaloobin min shayin oo xaruma minhu ka xaaraam noqday xataa qadaa xajahu ilaa xajkiisa uu guutay nebigu sal lay slam oo wanaxara uu gowracay hadyahu hadyigiisa uu gowracay naxri maalintii dhuundhabidda yani markuu xajkii dhammaystay oo uu xoolihiisii gowracay markaa unbuu xalaaloobay oo waafaada uu dawaafay oo wa afaada uu beytka tegay wey oo fadaafa uu dawaafay bilbeyti beytka u dawaafay afaadada wuxuu ka wadaa dawaafka la yidhaahdo maalinka tobnaad la sameeyo ruknigee tiirka xajka ka mida ayaa la yidhahda dawaafu ifaada saas way manaa fa afaada yani wa afaada fa daafa bilbeyti uma kadibna xalla waa xalaal noqday min kulli shayin shay kasta oo xaruma ka xaaraamooy minhu xaggiisa u fiirsada marka wuxuu yidhi maalinkii tobnaad dawaafkii markuu sameeyey wax kastaa u xalaaloobay sacyi miyuu sameeyey marka ya lama sheeg sacyi ma samayn maalinka tobnaad aaway sacyigii marka dawaaf ka dambeeyey waa soo hormaray kaa markuu meesha tegayba uu sameeyey ayaa sacyigiisii ah maalinka tobnaad dawaaf basuu ku gaabsaday arrinkaasina waxay u bannaan tahay qaarinka iyo mufridka labaduba saasay u bannaan labaduba saa way samayn karayaan maana ayb wa afaada fadaafa bilbayt uma xalla min kulli shayin xaruma minhu wa facala waxaa sameeyey mila maa facala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku wuxuu sameeyey mid la mida waxaa sameeyey man ahdaa ciddii hadyi bixisay oo xoolo bixiyey oo fasaaqa soo kaxiyey alhadya hadyiga soo kaxiyey ciddii xoolo keentay xarabka oo dhan sidaa nebigu sameeyey bay sameeyeen oo xajkoodu wuxuu ahaa markaa eh, qiraan buu ahaa warkaa fahan marka cid kasta oo hadyi keento xoolo keenay hadyiga lama yidhaahdo hadda lagama wado xoolaha xaramka dhexdiisa aad ka gadaysa maaha in la fahmo waay hadyigu waxa weeye xaramka banaankiisa xoolaha laga soo kaxaynayo ee banaanka aad ka keenaysid xaramka keenaysa kaasaa hadyiga laga wada sidaasoo kale markaad hadyi soo kaxaysood meesha keento nabiga sal lay sl oo hadyi waday iyo saxaabada intoodii kale xoolaha waday ee keentay oo dhan xajkoodu qiraan buu ahaa maynan xalaaloobin ilaa maalinka tobnaad la gaadha an curwata waxaa laga warin an caaishata caaisha wuxuu ka warinayaa milu xadiii saalim saalim xadiikiisa mid la mida can abihi aabihii uu ka warinayo waa xadiiskan haddaan soo dhaafnay saalim baa ka warinaya aabihii saalim waa saalim ibn cabdilaahi bni cumar waay waa wiilkiisii waay marka midkaa mid la mida ayaa curwana wuxuu ka wariyey caaisha xadiiskan marka wuxuu tilmaamayaa nebiga xajkiisu sal lla alay waslam inuu ahaa oo markii hore intuu cumro xidhay ayuu haddana xajka ku daray sidaasuu marka isula gutay nebigu sal lay slam wa ilqaasim waxaa laga warin can caaishata radi allahu tacala canha ana nabiya nebigu sal lay slam afrada wuxuu keli yeelay alxaja xajkii wuu keli yeelay xaj keliya ayuu xidhay rawahu ljamacatu baa warisay ila lbuhaariy bukhaari mooye xaj keliyuu xidhay waxaa deliishanaya culimmada qabta ifraadku inuu ahaa xajkii nebiga sal lay slam inuu ifraad ahaa shaaficiyadaana ka mid oo ah. isagaasay fadlilayaan waan naaficin can ibni cumara radi lakin waxaa lagu awilayaa soomaynaan dhihin qiraankaa sax inuu nabiga xajkiisu qiraan ahaa riwaayaadkan oo kale maxaa lagaga jawaabaya marka waxaa lagaga jawaabayaa saan soo sheegnayba markii hore bilowgiisii buu xaj xidhay cumradana ka dabageeyey marka saxaabada qaarka ifraad buu ahaa dhahaysa xaaladii qaar ka miday ogaayeyna qaarkii kalaa ka qarsoontay saasaa la dhahaya manaa lagu awilaya waan naaficin waxaa laga warin can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ahlalnaa waan xarmannay maca rasuulilahi sal lay slm rasuulka alle jirankiisa bilxaji baanu xarmannay mufradan xaal uu yahay mid la keli yeelay oon cumra la soconin rawa axmed baa wariye muslim ibnu cumar wuxuu ka warramayaa baan leenahay markaa iyaga xarmashadoodii ee kii nebiga kama warramay waan xarmannay buu leeyahy yuu ka hadlayaa maca rasuulilah iyagiioo saxaabadii buu iska hadlayaa oo ficlan saxaabada qaar ka mid a ifraad u xidhnaa oo xaj keliya u xidhnaa macnaha markii hore gadaal dambe nebigu sal lay slm waa ka amarka bixiy walimuslim waxaa u sugnaaday ana nabiya nebigu sal lay slam ahalla wuxuu xarmaday bilxaji xaj buu xidhay mufradan xaaluu yahay mid la keli oo cumra ayna la socon wa can bakrin musani can anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu idhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay waslam oo yulabbii talbiyeysanayoo ku dhawaaqaya bilxaji waalcumrati xaj iyo cumro jamiican wada jir waxaan maqlay buu idhi oo xaj iyo cumro ku talbiyeysanayoo kor ugu dhawaaqaya si wada jir ah labayka xajan oo yaquulu leh labayka cumratan waxaja ah, alla waxaan kugu ajiibay umro iyo xaj nabigoo sidaa le baan maqlay buuri ah, sidaa maxaa loo xidhaa marka ya qiraankaasaa loo xidhaa soomaynaa soo sheegin ah, labadoodiiba hal mar buu isla xidhay muttafaqun calayhi waa waa adilada ku cad inuu nabiga xajkiisu qiraan ahaa oo markii horeba ama labadoodaba ha isla xidho ama mid intuu hormariyo gadaalka kale ha ka dabageeyo laakiin xajkii nebigu qiraan buu ahaa saxaabada intooda badanna xajka nebiga waxay ku wariyeen inuu qiraan ah badanku sidaasaana raajixa oo ay rajaxayaan muxaqiqiintu wacan anasin radi allahu tacala canhu wa can anasin aydan anas waxaa laga warin qaala inuu yidhi kharajnaa waan baxnay nasrukhu annagoo qayliyayna bilxaji annagoo dhawaaqayno labayka xajan labayka xajan tuayno xaj ku dhawaaqaynaan baxnay buui falamaa qadimnaa soo gallay buuhi makata maka markaan soo galnay amaranaa waana wuxuuna amray rasul lah sal lay an najcalaha inaan ka dhigno cumratan cumro ka dhigno dalxulayfa waxay ka soo xidheen markii hore waa qaar ka mida bay ka soo xidheen ilan maba ayna qooninba in la cumraysto bilahan yani wax weyaan muxuu ahay marka qaar badanoo ka mid ah xajkaa keliyay wateen ayb an najcalaha cumra wa qaala wuxuuna nebigu yuhi sal lla alay waslam waa kaan sheegnay oo riwaayadka kalaa sheegaye markii maka la tegay buu idhi cumro ka dhigta xajkiinii cumro u badala cumrona guutoo xalaalooba tii baa waxoogaa u yaro cuntan weyday qaarkood waxoogaa ka yar cagjideen ayib markaasaa nebigu qaala wuxuu yidhi low istaqbaltu haddaan soo qaabilsan lahaa min min amrii arrinkayga xaggiisa mastadbartu wixii aan u daba jeediyey la jacaltuhaa waxaan ka dhigi lahaa xajkaygan cumratan baan ka dhigi lahaa walaakin suqtu waxaanse soo kaxeeyey alhadya xoolaan soo kaxeeyey wa qarantu waan xidhiidhiyey bayna alxaji waalcumrati xajkiiyo cumradiina waan lamaaniyo waan xidhiidhiyey rawahu axmed baa wariyey wakadalika abu yacla iyo taxaawi fii sharxi almacaani tabaraani fi lwsat sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhahda abu asma asayqal nin la yidhahdo oo majhuul ah. laakiin xadiidku waa saxiix sanadkaa daciifa xadiidkiisa waa saxiix ayib muxuu ka wadaa nebigu sal lla lay markuu leeyahay low istaqbaltu min amrii ma stadbartu wixii markaan dalxulayfo joogay wixii markaa isaga ah Eh, muxuu ahaayey eh, eh, haddii hadda uu ila gudboonaan lahaa oo arrinkaygii tegey oo horay u tegey oo xoolahan soo kaxeeyey ah arrinkaa tagoon horay u sameeyey hadduu hadda ila gudboonaan lahaa yaa waan beddeli lahaayoo xoolana ma soo kaxeeyeen cumraanan ka dhigan lahaa cumraan ka xalaaloobi lahaa xajna waa ka dambaysiin lahaa laakiin hadda waxba kama qaban karo waa arrin idhaaftay oo xoolaan keenay xoolo haddaan keenayna ka noqosho ma sidaas daraaddeed baan qiraan anugu u wataa wa ciddii sidaydaasoo kaleeta ana qiraan bay wadan laakiin idinka maadaama aadana xoolo keenin cumro u baddasha aniga laftaydu sidiina umaan samayn lahaa ee xoolaha aan keenay baa ii diidan waa saasuu ka wadaa macnaa low istaqbaltu marka haddaan soo qaabilsan lahaa min amri arrinkayga xaggaysa oo hadda uu hor ooli lahaa oo aan taladiisa lahaan lahaa mastadbartu wixii aan u daba jeediyey oo isoo dhaafay wixii i dhaafay hadduu hadda i hor ooli lahaa waay la lajacaltuhaa xajkayga waxaan ka dhigi lahaa cumratan walaakin waxaase ii diidan inaan cumro ka dhigo suqtu lhadya xoolaan keena soo kaxeeyey wa qarantu bayna alxaji waalcumra laakiin hadda hadyigiibuu keenay tamatuc uma furna sidaas daraaddeed qiraankiisuu iska wadanayaa xoolahanu wadaana keenay hadduusan xoolaha wadi lahayna tamatuc buu ka dhigan lahaa tamatuca saas inuu ugu fadli badan yahay baa loo daliishanayaa waa xadiista kutusaysa ka midta imaam axmed iyo iyo cana muxuu ahaay iyo maaligiyaa qaba inuu tamatucu ugu fadli badan yahay ayb waana sida saxiixa raajix wacan cumar bni khaaabin radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuulu llahi sal lay wasalam wa huwa isagoo biwaadi alcaqiiq toga caqiiq la yidhahda isagoo jooga yaquulu isagoo leh toga caqiiq waa togan sheegnayoo waa togan eh, mara dalxulayfa dalxulayfa meeshan masaajidku ka dhisan laga xarmado togaasaa waadi alcaqiiq la yidhaahdo kor buu ka yimaadaa waa tog aad u dheer oo caan ah wuxuu maraa kadibna magaalada madiinu kor ka maraa oo eh, wuxuu hor maraa eh, jamaca alislaamiya marka laga soo baxo ayuu horteeda maraa kadibna magaaladu la wareega waadi waadilcaqiiqa marka kaasuu ka wadaa wuxuuna ka wadaa meeshii nebigu ka xarmaday ee dalxulayfa isagoo jooga toggii isagoo dhex jooga ayaan maqlay oo leh yaquulu isagoo leh ataanii waxaa ii yimid alleylata xaawa waxaa ii yimid aatin mid imaanayaa min rabbii xagga rabbiga iiga yimid fa qaala wuxuu igu yidhi aat midkaa yimid salli tuko fii haada alwaadii togan dhexdiisa ku tuko almubaaraki ee la barakeeyey waqul waxaadna tidhaahdaa cumratan jacaltuhaa cumratan fii xajatin waxaan ka dhigay xajkayga cumro xaj ku dhex jirta ayb raw axmed baa wariyey walbukhaari wabnu maajah wa abu daawuud wa fii riwaayatin riwaya kale waxaa ku sugan oo lilbukhaari u sugnaatee waqul waxaad tidhaahdaa cumratan wa xajatan waxaan ka dhigtay ama aan niyoonayaa ama muxuu ahaaye aan talbiyaysanayaa wey xajatan wa cumra xaj iyo cumro ayib xadiiskan soo sheegnayo toggan waa barakaysan yahay ku tuko waataan soo sheegnay labada ragcadood toggaa iska lehe xarmashadu iskama laha ee toggaasaa tog barakaysanoo labada ragcadood iska leh oo sunnadooda ay ku imaanayaan macna ayib wuxuu tilmaamayaa xadiiskani ka mid yahay axaadiista tilmaamaysa inuu nebigu xajkiisu u ahaa cumro iyo xaj isku dhex jira oo qiraan buu ahaa an imran ibni xakmin qaal wuxu uhi shahidtu waxaan goobjoog ahaa cumaana wacaliyan cali iyo cumaan baan xaadir ahaa buu yidhi walxaal cumaanu cumaan yanhaa uu reebaya can lmutcati xajka mutcadiisa wa an yujmaca in kulmiyana wuu reebayaa baynahumaa xajkii cumrada dhexdooda laba lagu fasiri karaa canilmutcadaasi tamatuci baa lagu fasiri karaa wa an yujmaca baynahumaana qiraan baa lagu fasiri karaa wa an yujmaca baynahumaa inuu cadfu tafsiir yahayna waa laga dhigi karaayo tamatucaa hore unbuu sii fasirayaana waa laga dhigi karaa ayb falamaa ra'aa markuu arkay dalika arrinkaa caliyun cali markuu arkay cali markuu arkay cumaan oo diidan tamatuca ahalla wuu xarmaday ali bihimaa xajkiiyo cumradiibu isla xarmaday oo wuxuu yidhi labayka bixajatin wa cumra alla waxaan kugu ajiibay xaj iyo wa qaala wuxuuna yidhi cali um, markaa maa kuntu ma ahaanin buu idhi liadaca mid ka tegaya sunnata nabiyi nabiga sunnadiisa sal lay waslam liqowli axadin ruux hadalkii dartii uga tegi maayo cumaan maca jalaalatihi wuxuu leeyahay waa un axad tamatucana nebi maxamed baan ka haynaa nebi maxamed sunno ka sugan ruuxa hadalkii uga tegi maayo oo ficlan saxaabadu saasay ahaayeeno ayagoo raggooda ixtiraamka waa weyn ayuu hayaan abubakar iyo eh, cumar iyo haddii uu sunno nebiga ka sugan ay u arkaan inuu garab maray sunnada nebigaa kala weynayd ninkaa weyn ah, ninkaa qadarinta mudan sunnada nebigay ka jeclaayeenoo way khilaafi jireen hadduu dariiqiisa garab maro oo muxuu ahaaye eh, eh, waxaa ka mida muxuu ahayey tii dhex martay cabdullahi eh, bn mascuud iyo cumaan cumaan markuu eh, afar ragcadood ku tukaday mina meeshii labalabada lagu tukan jiray waa kii cabdullahi bn mascuud khilaafa cabdullahi bn mascuud waa afar laba ragcadood oo nebi maxamed la tukan jiray baa ka khayr badan wuxuu diidan yahay afarta oo cumaan tukanayo iyoan horay u jirin salaadihii uu ka dhigay kadibna waxaa la yidhi muxuu ahay dee waa bushinaysaa maxaa ula tukanaysa waa meesha uu leeyay marka alkhilaafu shar ah. masaaisha waa la istacliiqiyaa masaladan si khalad si ka xoog badan buu u sameeyey laakiin waa khaliifkii muslimiinta maanta ibnu mascuud baa garab maray oo salaadda ka goosto meeshaa salaad kale ku xidha haddii la yidhaah soo muslimiintii kala jab iyo dhibaan maayo iyo dowladdii khaliifkeedii oo la khilaafay marka alkhilaafu shar waa iska raacaya wa waa raacayaa laakiin sidan waa laygala quman yahay ayb an ubay bn macbad qaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa buu rajulan nin baan ahaa nasraaniyan oo nasraani ah fa aslamtu waan islaamay buu fa ahlaltu markaasaa waxaan xidhay buu ihi bilxaji waalcumrati xaj iyo cumraan wada xidhay buu wa qaala wuxuu yidhi fa samicanii waxaa i buu ihi zayd ibnu suuxaan nin la yidhaahdo wa salmaan ibnu rabiicata labadaa nin baa i buu ihi walxaal ana anigoo uhillu xarmanaya bihimaa labadooda labayka xajan wa cumratan anoo leh bay labadaa nin maqleen buu ihi fa qaalaa markaasaa waxay yidhahdeen lahaadaakan ayaa adallu ka baadinimo badan min baciiri ahlihi reerkiisa ratigii neefkoodii geelaha neefkii geelahee reer ku lahaa aleelaha ka baadinimo badan neef geeloo lumay kanaa ka baadinimo badan waay waa ay muxuu ahay carabtu isticmaasho yacni huwa adallu min waxaa la yidhahdaa min baciiri ahlihi wa axmaqu min min ximaari ahlina waa la dameerkii gurigooda joogay kanaa ka nacsan laanna wax weeyaan carabtu axmaqnimada iyo doqonnimada xayawaanaadka inta badan dameerka lagu misaaliya oo miaal looga dhiga marka ninka kadaata uun xaj iyo cumro isla xidhaye isku daray alalaha kani neefkoodii geel ahabaa dhaamay buu kuleeyahy oo ka dariiq roonaa fa ka'nnamaa wuxuu yidhi marka waaba isagoo xumila la xambaaray calaya korkayga bikelimatihimaa weedhoodaa sababteeda jabalun rati waaad buur in laygu xambaaray waad moodaa buuri yacni saan u dhibsaday iyo culayskay igu keentay waxaad moodaa sidii anigoo buur korka layga saaroo kale maxaa yeelay waa laba nin oo agtiisa qiimo ku lahaa waa lunsan yahay oo heerkaaba hadday ii gaadheen alaala waxaan isiri buui ni si kaa waa idhibtay buuri kelimadii culays badan baan dareemay buuri faqadimtu markaasaan soo galay buu calaa cumar ibn khaaab baan u soo galay faahbartuu markaasaan u sheegay buui fa aqbala markaasuu ku jeesaday calayhimaa labadoodii fa laamahumaa markaasuu la dagaalamo eedeeyey afkuu kala dagaalamay wa aqbala markaasuu soo jeesaday calaya anuu isoo qaabilay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi hudiita waa lagu hanuuniyey lisunnati nabiyika nebigaaga jidkiisii baa lagu hanuuniyey muxamadin ahaa sala allah aley wasalam jidkii nebi maxamed iyo dariiqiisii baa lagugu hanuuniyey buui labadii nina yidhi waa lunsan yahayna ayagii wilfaa u qaaday oo uu yidhi waa khaldantiin wa waxaa wariyey axmed wabnu maajah wanasaa'i baa wariyey xadiidka waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan iyo daara iyo sheekh albaani kulligood way saxiixinayaan wuxuuna ka mid yahay adilada loo deliishanayo inuu qiraanku ka fadli badan yahay sunnadii nebigana uu ahaa sal alay wasalam laakiin saddexda noocba way sugan yihiine say u kala fadliya saddexduba sunnada waa cala araajix tamatuca iyo qiraanka iyo ifraadku saddexduba sunnatu muxamed wey sal lay slam sunnatu muxamed wey ee waxaa laga doodaya saddexdooda keebaa fadli badan wacan suraaqat bni malikin suraaqat bni malik waxaa laga warin qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay annabiya nebigaan maqlay sal lay slam yaquulu isagoo leh dakhalad way gashay alcumratu cumradii fi lxaji xajkay dhex gashay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada laga gaadhay cumru xaj bay ku dhex jirtaa ilaa qiyaamada laga gaadhay ayb qaala wuxuu yidhi waqarana wuu xidhiidhiyey rasuululahi sal lay waslam fii xajati lwadaac xajkiisa gootiga nabigu xajkiiyo cumradaba wuu isku lamaaniyey raw axmed baa wariyey kadalik ibnumaaja iyo tabraani iyo xaakim baa soo saaray sanadkiisa inqiaac baa ku jira oo taawuus baa ka warinaya suraaqo ka warinaya manuusan la kulmino waxba kama maqan laakiin xadiidka tabraani iyo daara baa soo saaray lafdi kale ku wariyeen waana sugan yahay oo wuxuu yidhi rasuulku sal lay waslam wuxuu ku yidhi suraaqa ku dhahay ya rasuul allah ahbirnaa can cumratina haadihi waxaad nooga warrantaa rasuulka ilahi cumradannada nooga warran tan hadda aan ku jirno licaamina haada am lilabad cumradan intaan gudanay xajku nooga dambeeyee tamatuca ah ma sanadkan unbay khaas ku tahay mise weligeed sidaas waa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay bal lilabad maya ee weligeed sidaas weeye oo dakhalat alcumratu fi lxaji ila yowmi alqiyaama cumradu xajkayba dhex gashay ilaa qiyaamada laga gaadhay way dhex gashay maxaa laga wadaa marka labaa soo geli kara cumradu xajkay dhex gashay qiraankii in laga wado oo xajkii iyo cumradii in laysla sameeyo saa way u dhexgeli kartaa waxaa kale u dhexgeli kartaa tamatuco oo in cumradii la sameeyo xajkuna ka dambeeyo hal safar ah laakiin waxay meesha ka saarayaa xadiidku ifraadkii oo xaj aan cumra la soconin kuna dhex jirin kana horraynin kaa isaga abuu meesha ka saaraya saas daraaddeed wuxuu rajaxayaa inuu tamatucu ka fadli badan yahay ifraadka qiraankuna inuu ka fadli badan yahay ifraadka warka murtidiisu wuxuu noqonayaa qiraan iyo tamatuc haddoodeen koodee baa fadli badan laakiin ifraadka isaga meel fog baa lagaga imaanaya ifraadka isaga meel fog baa lagaga imaanoo saxaabada warisee nebiga ka warisayna ma badna inuu nebigu ifraad xajkiisa ahaana sida raajixee maa waxaa xoog badan inuu xajkiisu qiraan ahaa isagu uu gutay saxaabadii ifraadka watayna wuu amrayoo badelo cumro u bedela buu yidhi markay waxoogaa qaarkood yaraha cag cagjiideenna amar intuu siiyey weliba ku xanaaqay mar kale nabigu waa ka yidhi cumradii xajkii waaba la isdhex laisdhexgeliya ilaa qiyaamada laga gaadhayo warkaasoo dhan wuxuu u socdaa marka saddexdooda ifraadkaa u tabardaran oo ugu ajir yar dhanka kale markaad ka fiirisana ruux xaj keliya soo gutay iyo ruux xaj iyo cumro soo wada gutay isku ajir maaha soo ma saas daraaddeed ifraadkaa ugu daciifsan uguna tabardaran labada kalea marka doodiyo la ysku qabsan ifraadku inuu fadli badan yahayna oo waxaa qaatay oo ifraadka maray ee qolyo uun fuqahada ka mid mida ah, shaaficiyada martay shaaficiyada marta inuu ifraadku fadli badan yahay waana laga xoog badan yahay madhabkaa isaga ah wuxuuna marar badan keenaa xataa mukhaalafaad kale oo inay waxay leeyihiin eh, labada kaleba dhiigga laazimayay leeyihiin waa eh, waxay leeyihin waa damu jubraan iyo adugu meelahaasay marayaan oo dood baa laga qabaa eh, waxay kalifaysaa marka marar fara badan inay nooc kale u dhaqmaanoo la yidhaahdo intaad xajka keliya la timaado xajka markaad dhammaysato xajka kadib cumrayso arrinkaasoo khilaafu sunna ah khilaafu sunna waay xajka inaad gudato xajka kadibna cumra kaaga dambayso waa khilaafu sunna laba mid buu nebigu samayn jiray sal lay waslam iyo saxaabadiisu labadaasi waxay ahaayeen ama cumrada hormari xajkana ka dambaysay waa tamatuc ma ahee xajkii iyo cumradii intaad isdhex geliso isla gudo oo qiraan ah suurada saddexaad xajka hormari cumradana ka dambaysiyo xajka kadib ka dhig ma ka sugna nebi moxamed sal alla alay waslam walaa saxaabadiisa kama sugna xaj keliyay gudan jireen qaarka qabay xataa oo sidaas samayn jiray xaj keliyay gudan jireen waana iska noqon jireen shaaficiyada marka ragga meeshaas wax mariyey waa khisladaasi waa khilaafu sunna ama xaj keliya la soo noqo ha lagaa ajir badnaadee ama ma ahee intaad baddasho tamatuc ka dhigo ama qiraan ka dhigo laakiin marnaba ha samaynin inaad meeshanba kaga tala gashaba xaj intaad samayso cumraha kaaga dambayso oo maxaad u samaynaysaan waxay leeyihiin neefkii la qalayay baan kaga cararaynaa oo neefkana wuxuu yahay naqsi xajka galay buu kabayaa naqsigaasaanu cararkana war ma ahee neefkani isagaaba cibaado madax bannaan ah kabma ma ahee laftiisaaba ajir siyaado a wato oo afdal lxaji alcaju wathajwa xajba waxaaba ugu fadli badanba talbiyada oo lagu dhawaaqo iyo in xoolo la qalo laga dhiijiyo dhiijintu marka naqsi xajka galoy kabaysa ma ahee waa cibaado iskeeda u madax bannaan sidaas daraaddeed neefkan aad qalaysa ha ka cararine ajir inuu keeno mooyaane ceeb kale la imaan maaye labadaa mid samee laakiin ifraadka waa lagaa fadli badnaanaya wacan ilbaraa'i bni caazibin qaala wuxuu yihi lamaa qadima markuu soo galay caliyun cali markuu soo galay min alyamani yaman markuu ka soo galay calaa rasuuli llahi sal lla alay waslam rasuulka korkiisana u soo galay oo rasuulka u yimid ayuu qaala wuxuu yidhi cali wuxuu ahaa isagii abuu muusa alashcari iyo rag leh saxaabadii wuxuu ahaa ka soo xajiyey eeyaman yaman bay ka yimaadeen marka markuu yimid oo nebiga uu yimid sal alla alay wasalam ayay marka dhacdadani dhacday lama qadima caliyun min alyamani calaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam ayaa qaala wuxuu yidhi wajadtu waxaan helay buu yidhi faatimata faadumo oo qad labisad xidhatay hiyaaban dhar sabiiqan oo la rinjeeyey masbuuqan waay yacni dhar qurquruxsan oo dumarku ay raggooda u xidhaan ayay arkay ayaan arkay buuhi iyadoo qabta waqad nadaxat ayadoo udgisay albeyta gurigiina binaduuxin dhiib soo udgaya yacnii cadar soo udgayay gurigiina ku udgisay iyaduna dhar rinjilahoo quruxsan ayay xidhatay fa qaalat markaa waxay tidhi maa laka war maxaa kuu sugnaaday yacani wax way markaa waa xaaskiisii waya faatima iyadu marka cumray gudatay waa xalaalowday isagii oo yimid bay marka isu qurxinaysa gurigiina way uumisay way qurxisay way udgisay iyadiina dhar quruxsan bay u xidhatay waxay ku tala gashan tahay in xaajadii gogasha la guto fa qaalad waxay tidhi maa laka maxaa kuu sugnaaday cadyow see rabtaa inna rasuula allahi sal alay waslam rasuul alle qad amara wuxuu amray asxaabahu saxaabadiisa buu amray inay xalaaloobaan fa xalluu wayna xalaaloobeen saxaabadii waxaa la yidhi cumro guto xalaalooba waana xalaaloobeen adiga see wax kaa yihiin waa qaala wuxuu yidhi cali qultu lahaa markaasaa waxaan ku idhi innii anugu ahlaltu waxaan xarmaday biihlaali rasuulillahi sal alay waslam rasuulka xarmashadiisoo kale aniga xajka aan soo xidhay midka nebi moxamed soo xidhay oo kale waay ayib oo saasoo kale saasaan usoo xidhay qaala wuxuu yidhi fa ataytu nebiya nebigaan u tegay sal alay waslam fa qaala lii markaasu wuxuu igu yidhi kayfa sanacta seed samaysay caliyow markaad soo xidhanaysa xajka seed yeesha qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi ahlaltu waan xarmaday biihlaali nebiyi nebiga xarmashadii sal lay slam markaan soo xidhanayay waxaan idhi alla waxaan xarmanayaa xarmashada nebi maxamed wixii nebiga nebiga markaa ma wada socdaan oo nebigu madiinuu ka soo tegay calina yaman buu ka imaanaya markaan miiqaadka soo mareeyey baa waxaan idhi alla waxaan xarmaday xarmashada nebi maxamed wixii nebi maxamed xidhay ayaan ana xidhay waay saas way macnaha saasaan idhi waay ayb qaala wuxuu idhi fa innii anugu qad suqtu waxaan soo kaxeeyey alhadya hadyigii baan keenay wa qarantu xajkaygiiyo cumradaydiina waan isku lamaaniyo waan isku darsaday nebigaa dhahaya sal alay slam lafdadaasi wa qarantu ah xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi jaabir kuma jirto isagaana xoog badan saas daraaddeed inay shaad tahay baa loo badinaya waa qarantudaas fa innii qad suqtu lhadya qaala wuxuu yidhi faqaala lii markaasuu nebigu wuxuu ugu yidhi sal lla wasalam wasaslam inxar gowrac oo dhuundhow min albudni geela aada waddo xaggiisa sabcan wa sitiina toddoba-iyo lixdan ow amase sittan wa sitiina ama lixdan iyo lix taa aniga iga gowrac way wansuk aduguna gowrac linafsika naftaada waxaad u gowracdaa alaaan waalaaiina soddon iyo saddex ow amase arbacan waalaaiina waa shaki mise soddon iyo afar wa amsik hay lii aniga waxaad ii haysaa min kulli badanatin neef kasta oo geel ah xaggiisa waxaad iiga haysaa minhaa xaggeeda badcatan yacni gabal hilib ah yani cad hilibah neef kasta ood qasho ood gowracdana cad hiliba iiga hay oo iiga soo jaro ii hay wey macnaha saas wey macnaha rawaha waxaa wariyey xadiidkaasi abu daawuud baa wariyey kadalika axmed iyo taxaawina way wariyeen waxaa saxiixinaya ibnu اlqayim ibnu xajar iyo albani intuu way saxiixinayaan ayb keliyata keliyata dhowr mulaaxaduu leeyahay mulaaxadada koowaad waa lafdada ah waqarantu axaadiista ka xoog badan badankood kuma jirtaa la leeyahay mulaaxadada labaadii waxa weeye wuxuu ka dhigay xadiisku inuu nebigu inuu cali xoolihii oo dhan gowracay boqolkii neefa inuu isagu gowracay oo nebigu u amray lix iyo lixdan ama toddobiyo lixdan gowracoo aniga iga gowrac inta soo hadhayna adigu naftaada ka gowrac inuu sidaa ku yidhi baa ku cad ayadana waa daciifo ma xoog badna sida saxdaa waxa weeye nebigu sal alla alay wasaslam isagaa gacantiisa wuxuu ku gowracay alaaan wa sittiin lixdan iyo saddex isagaa gacantiisa ku gowracay cali uma dirin uma acطaa caliyan ma habara intii soo hadhay buu calina gowracay oo meeqa ah lixdan iyo saddex marka boqol laga gooyo maxaa soo hadhaya toddobiyo soddon soo maa toddobiyo soddonkaasoo cali gowracay marka inta kalena nebigaa gowraca gacantiisa ku gowracay sal lla lay waslam riwaayaddan marka dhahaysa cali baa loo wada diray iyaduna waa daciifoo ma sugna riwaayadaa kaleeta ayaa saxa oo ruwaadda badankood ay wariyeen ama dhammaantood ay wariyeen sida uu leeyahay alqaadi ciyaad sidaana waxaa rajaxaya alimaamu nawowi hortiina abulcabaas alqurtubi iyo hayrkoodba saasay rajaxayaan oo lafdadan meesha ku taalla abu daawuud uu warinayo waa lafdo shaad wuxuu yidhi qadarka cad hiliban mid walba iiga reeb ayadana waa saxo fii saxiixi muslim waxaa ku sugan inuu nebigu amray min kulli badanatin bibadca yacnii neef kastoo geela oo geelaa ka mid a cad iiga reeb buu ku yidhi cadadkii la soo uruuriyey baa yaa inta la geliyey dheri la geliyey ama digsi baa lagu kariyey fa akala huwa wa caliyun min laxmihaa nebiga iyo cali baa marka hilibkii isaga ah wax ka cunay oo waa sunna la leeyahay oo ruuxa hadyigiisa inuu wax ka cunaa sunna ah saas way macana ayb xadiiskan wuxuu ka mid yahay axaadiista loo deliishanayo isagiiyo xadiidka bara ee ka horreeyeyba inuu xajka nebigu sal alay wasalam uu ahaa xadiidkan bara baan dhihi lahaa waxaa loo deliishanayaa inuu xajka nebigu uu ahaa qiraan inuu ahaa qiraan inuu ahaa cali bni abi aalibna xajkiisu uu qiraan ahaa waana sida raajixan soo marnay inay xoog badan tahay ayib maxaa yeelay faatima iyo saxaabada badankood cumray guteen waana xalaaloobeen markay xalaaloodina dee ninkeediibay isu diyaariso waxay ku tala gashanayd sidoodoo kale intuu cumro gutay inuu xalaaloobi doono laakiin nebigaa u diido wuxuu ku yidhi adiga xoolaad keentay sidaas daraaddeed anoo kale aad ila mid waa inaadan xalaaloobin ilaa laga gaadho xilliga xoolaha la qali doono maalinka tobnaada sidaasuu cali marka wuxuu la mid ahaa nebiga sal lla alay slam xajkiisu qiraan buu ahaa sidaasuu ku tusaya xadiiskaasi marka wuxuu ka mid yahay axaadiista faa'iidaynaysa xajka nebigu sal lay slam inuu qiraan ahaa axaadiistaasi marka daahirkeedu waxaad mooddaa waa iskhilaafsan tahay oo qaar waxay tilmaamaysaa xajka nebigu inuu ifraad ahaa qaarna waxay tilmaamaysaa xajka nebigu inuu ahaa tamatuc inuu ahaa qaarna waxay tilmaamaysaa xajkiisu inuu ahaa qiraan inuu ahaa saxaabada badankood sida ay nebiga ka wariyeen waa qiraanka inta kaleetana waa la fasiri karaa oo meel baa la saari karaa saxa culimmada qaar ka mid a ah waxay isku dayeen riwaayaadka axaadiistae iska hor imaanaysa daahirka in ay kulmiyaan oo jamciyaan bay isku dayeen waxaa ka mid a ah ragga isku dayay inuu jamciyo alimaamu alkhataabi oo wuxuu leeyahay cid kasta oo nebiga sal alay wasalam ee u tiirisay inuu tamatucay waxay ka waday waxay ka wadaa oy ula jeedaan nebigaa amray tamatuca ilaan wixii isagu uu amray isaga waa loo tiirin karaa marka waxay ka wadaan nebigaa sameeyey ma ahee waxay ka wadaan nebigaa sal lla alay slam saxaabadiisa amray dadka qiraanka u tiiriyeyna sidoo kale nebigaa amray bay ula jeedaan ifraadkana wuxuu leeyahay sida saxdaa nebigaa sameeyey oo khaaabi a'imo kaloo shaaficiya baa sidaa la qabee xajkii nebigu inuu ifraad ahaa buu markaa rajaxayo waase madhab laga xoog badan yahay waxaa ka fiican sida ay mareen alimaam ibnu mundir ibnu xasmi iyo kayrkoodba ay marayaan oo ay leeyihiin ciddii nebiga ifraad ka warisay oo xaj keliyuu xajiyey cumrana lama soconin tidhi waxay ka wadaa markii ugu horraysay iyo bilowgii xaj buu soo xidhay kaasay ka wadaan nebigu wuu ifraadiyey ayb qolada nebiga ka warisay tamatucana waxay ka wadaan saxaabadiisuu amray tamatuca qolada ka warisay xajkiisu qiraan buu ahaayoo cumraa iyo xaj baa isugu jirayna waxay ka wadaan mastaqara calayhi amruhu arrintiisu markii dambe waxay ku dambaysay ee ku sugnaatay macnaha oo ah markii hore cumruu soo xidhay xaj buu ku daray waxaan u leeyahay xaj buu soo xidhay cumruu ku daray xajkiisu saasuu qiraan ku ah sidaasay marka riwaayaadka isu waafajinayaan waana tawfiiq aad iyo aad u fiican inuu xajka nebigu sal lla lay waslam qiraan ahaa ayaana xoog badan inuu e, sidaas ahaana a'imo badan baa rajaxaya ayb haddii la yidhaahdo saddexdood inuu xajka nebigu qiraan ahaa a'immada qabta waxaa ka mid ah abu xaniifa isxaaq waxaa rajaxaya a'imada shaaficiyada rag badan oo muxadisiinta ah oo khilaafay inuu xajka nebigu ifraad ahaa way khilaafeen iyadoo aimo horo shaaficiya ay qabaan haddana way gara markay adiladii axaadiista arkeen waxaa ka mid a ah raggaasi alimaamu nawowi waxaa ka mid ah almusani ardaygii shaafici waxaa ka mid ah ibnulmundir waxaa ka mid ah abu isxaaq almarwasi waxaa ka mid ah taqyuddiin asubki culimmada shaaficiyada ee tidhi ee rajaxday inuu nebiga xajkiisu qiraan ahaa ee uusan ifraad ahayn ilaan waxaan waa daliil waay sidiisaba ma aha masaladu uun madhabkaygaa qaba aimadu in badanoo ka mid a ah haddii ay arkaan inuu madhabku khilaafsan yahay axaadiista way khilaafi jireen saas iyagoo u cudurdaaraya culimmadii ra'yiga kala martay haddaynu u nimaadno koodee fadli badan saddexda nooc in badanoo culimmada ka mida ah ijmaac bay soo guurinayaan saddexduba horta inay bannaan yihiin laakiin dooddu ay tahay kee fadli badan nusuustii axaadiista marka la fiiriyo o laysu soo uruuriyo khulaasadu waxay imaanaysaa haddii uu ruuxu hadyi wado xoolo wado bannaanka ka kaxeeyo waa inuu xajkiisu qiraan noqdo markaa oo uu marba haddaad hadyi xad xaramka bannaankiisa xoolo ka soo kaxayso ood hadyi keento sidii nebiguba ahaa saxaabadii hadyiga wadayna uu amray xajku waa inuu markaa qiraan noqdo cumriya xaj isku dhex jiraad gudan haddaadan hadyi wadin xajkaagu marka waa tamatuc oo cumraa kuu hormari xajkuna waa kaaga dambaynaya ifraadka keligii oon cumra ka horraynin cumrana ku dhex jirin asagu waxa weeyaan saddexdoodaba ka ugu daciifsan ee ugu ajiriyar waay waa bannaan yahay oo xaaraan weyn lama dhihi karo laakiin waa ka ugu ajiryar way macnaha sidaasay masalada khulaasadeeda axaadiistu ay isugu imaanaysaa oo ku soo macnaha uruursanaysa ayb hada bilahi towfiq wsal allahuma w slm ala nabina mxamad wala ali w saxbi wslm